إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد waxaan kelmad yaroo kooban ka horraysiin doonaa kolle sheekhu idinka dhaafee waxa weeye waxay naga codsadeen in la googooyo oo labaatankii daqiiqaba saddex lixdankii daqiiqa labaatan labaatan laga dhigo markaa kolka labaatan mirir uu socdaba inaynu in yaryara xidhno oo mid kala bilowno ayay noqonaysaa marka ha kala dareerinoo inuu dhammaaday ha u qaadanina laba jeer baan joojin doonaa oo midiiba labaatan daqiiqo tahay insha allahu markaa lixdanka daqiiqunbaa la eeganaya saddex meeloodoo min labaatan ah markaa hore waxaan ku qaadan doonaa insha allah cilmigan iminka aynu ah u fadhino caawa oo runtii sheekuna waa aada u xayeysiiyey allah inagu asturo ilaahay waxaan ka baryayaa wixii qalada inuu inaga badbaadiyo xaqa iyo sawaabkana uu ina waafajiyo idinkuna kolley mar haddii shayga la duubayo lana baahinayo wixii sabqulisaana ee carabka uu boobo ama af soomaaliga khaldama ama masalada aynu khaladno ama laqbada kolley dad baanu halkan culimaabaa fadhiya oo ibaraarujin doona intaanu qaladku fogaanin marka taana qofkii ku qanca inay masaladaas qalad tahay fartuu ii taagi doonaa si aan u saxa insha allahu oo qaladku had iyo jeer wuxuu ku fiican yahay intuu dhow yahay ama aanu baahin ama la sixi karo wakhtigaasunbuu ugu fiican yahay qaybta hore waxaynu xusi doonaa in sha allahu cilmu tafsiir cilmigan aynu u fadhino caawa ama aynu bilaabayno in sha allahu tacaala ee tafsiirka la yidhaahdo qodobo la xidhiidha si uu qofku wax uga ogaado tafsiirka qur-aanka kariimka ah iyo culimada islaamku waxay ka yidhaahdeen midda hore weeyaan tacriifkiisa ama cilmigan tafsiirka tilmaanta ay culimmadu ka bixiyeen waa kala duduwan tahay labada tilmaamoodan isleeyahay malaha way igu yaro fudud yihiin waxa weeyaan ta u horeysa badrudiin azarkashi ayaa tilmaamaya kitaabkiisa alburhaan fii culuumi اlqur'aan marka uu tafsiirka tilmaamaya waxa uu leeyahy cilmu yufhamu bihi kitaab اllah almunazl calى nabiyihi muxamedi salى اllahu عalayhi waslm ومعاaنiهi واsتkراaج أحكاaمihi وحkمi واsتمdاad ذaلكa miن عiلم اللغة إلى آkخhiره waa عilمi qofku markuu barto uu فahmayo kitaabka ilaahay kitaabkan ilaahay qur'aanka kariimka ee nebi mxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam maxalkaa weyne aynu ah haysanno waa cilmiga lagu fahmo oo markaad tafsiirka taqaano waxaad fahmaysaa kalaamka ilaahay markaad tafsiirka taqaano waxaad kala soo bixi karaysa axkaamta ku jirta iyo xikmadaha tafsiirka markaa sheekhu wuxuu leeya waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mid a cilmiga luqada naxwadii sarfigii iyo hadduu qofku wax ka yaqaano balaaqada usuululfiqiga qirooyinka asbaabu nusuulka waxyaabahaas oo dhan waa farniyo kala duwanoo aada kaaga saacidi karaya inaad kalaamka ilaahay fahamto ama masalooyin kala soo bixi karto markaa siiba dhalinyarada doonaya inay ummadda akhriyaan ama cilmigan ay sii faa'iideeyaan waxaa muhiima inay naxwada iyo sarfiga iyo cilmiga la ydhaha balaaqada qeybta weliba macaaniga inta kale mustaxsanaadka iyo bayaanka iyo waa laga yaaba inuu qof ka maarmi karo laakiin macaaniga inuu aada u fahmo aad bay muhiim u tahay usuul fiqigana wax ka yaqaano waxaa kaloo isaguna tacriifiyey muxamed cabdulcadiim azarqani manaahil اlcirfaan fi culuumi اlqur'an markuu tacriifinaya wuxuu leey waa cilmu yabxaثu fiihi can axwaali اlqur'an min xayثu dalaalati calى muraadi اllahi tacaala biqadri daaqati اlbashariya markuu qofku tafsiirka ama cilmigan barto kalaamka ilaahay buu fahmaya subxaana wa tacaala iyo wuxuu ilaahay ula jeedo aayaadka macnahooda ibnu cashuur kitaabkiisa altaxriiru watanwiir markuu isaguna tacriifinaya waxa uu leeyahay ismun lilcilmi اlbaaxith can bayaani macaani alfaadi اlqur'aani wamaa yustafaadu minha biikhtisaarin aw tawasuc waxa weeye markuu qofku tafsiirka yaqaano cilmiga tafsiirka wuxuu ka hadlaa macnaha ereyada qur'aanka iyo jumlooyinkiisa iyo sidii wax looga faa'idaysan lahaa ama ha la soo kooba mararka qaarkood tafsiirka waa la soo koobaa marna waa la waasiciyaa qaybe ayuu leeyahay ibnu cabaas baa radia allaahu canhu ka warramayoo wuxuu uhi wejhun tacrifuhu lcarabu min kalaamiha qayb qur-aanka ka lagu fahmi karaa luqada carabiga oo qofku markuu yahay qof carabi ahoo luqada carabiga si wanaagsan u yaqaana uu fahmi karaa waana asxaabtu ridwaanullaahi calayhim dee markuu ku akhriyo aayadaha macnahooday fahmi jireen tafsiirka kalena waxa weeye tafsiirun yaclamuhu lculamaa waa tafsiir ay garan karaan aqoon-yahanka cilmiga tafsiirka aadka u yaqaana ama culumta cilmiyada kala duwan ee tafsiirku u baahan yahay qofka yaqaana cilmiga saddexaadna waxay tafsiirun laa yaclamuhu ila allah iyo tafsiir ilaahay unuu garanayo oo waa kaas dee ilahay yihi wamaa yaclamu taawiilahu ila allah ilaahay unbaa garanaya aayadaha mutashaabiha ah macnahooda tafsiirku siyaabaha loo fasiraa waa saddex qaybood tafsiiru bidiraaya wa tafsiiru biriwaaya wa tafsiiru bihima tafaasiirta qaarkood waa atafsiiru bilma'huur waxaa lagu fasiraa daliilada la isku fasiraa aayadihii baa aayada lagu fasiraya aayadihii baa xadiidkii nebiga lagu fasiraya calayhi salaatu wasalaam aqwaashii asxaabta lagu fasirayaa markaa sida had jeer maraajicdii hore ay u badan yihiin weeye ibnu kathiir iyo dabari iyo kutubtaasay u badan yihiin mauurka daliilkiibay daliilo kale ku fasiraan tafsiirka labaadna waxa wey atafsiiru biriwaaya bidiraaya qofku luqada carabiga inuu ku fasiro qur-aanka kariimka ah oo ereygani macnaha uu bixinayo xagga luqal carabiya marka la eego iyo jumladani macnaha ay bixinayso iyo sidaa aayaduhu ay tanaasubka u leyn ama isugu xidhan yihiin luqal carabiya qofkii aada u yaqaanaa sida uu u fasirayo tafsiirka ayaa iyadana diraaya la idhaha waa xagga aqoonta iyo tafsiir markaa labadaba la saarayo diraayadiina lagu fasirayo riwaayadiina la raacinayo sida markaa shawkani oo kale kitaabkiisa oo markaa la yidhaahdo fatxu lqadiir aljaamicu bayna fanay riwaayati wadiraaya kitaabkiisa fatxulqadiirka la yidhahdo riwaayada diraayada labadaba u saddexdaa qaybood ayuu noqdaa tafsiirku tafsiirku qaybahiisa waxaa ka mid ah tafsiir taxliili wa tafsiir ijmaali wa tafsiir muqaarin wa tafsiir mowduuci tafsiir ijmaali ah macnaha waxaa weeyaan marka uu sheekhu sharxaya mufasirka ahi waa siday kutubta u qeybsan tahay kutubu tafsiir macnaha ijmaaligaabuu ku xisaabtamaya aayaadkaasuu qabanaya si guud buu sharxayaa tafsiirka labaadna waxa weeye tafsiir taxliiliyo waa erey erey buu u qabanaya marka ereygaasi macnaha uu bixiyo jumladaasi macnaha ay bixiso wuu isdul taagaya haddii ay tahay luqadda iyo hadday tahay balaaqadeeda iyo haddii ay tahay inta macnay noqoto kelmadaha si kale haddaynuu dhigno waa laqbadii iyo sharxii oo kale innagu had jeer waxaynu saarnaa marka hore waynu laqbaynaa tarkiibkaynu isa saarnaa si qofku u fahmo erey walba macnihiisa tafsiirkaasi waa waa taxliiliga haddana macno guud baynu ka hadalnaa oo marka laqbada aynu dhammayno si guud baa loo sharxaa si qofku u fahmo macna اijmaali weeye mid waxaa jira la ydhaha atafsiir almuqaarin oo isagoo macnaha ijmaaliga ah sheekhu ka warramaya ayaa wuxuu soo bandhigayaa intii aayaddan ku soo aroortay tartiibkii qur isagoo ilaalinaya aayaduhu se u horeeyaan aayaadka kale alla macnaha ah sidoo kale wuxuu soo aroorinaya axaadiidta aahaartii horena waynu usoo yar ishaarno waa tafsiirkii ahaa ma'huurka ayaa dhinacanna muqaarin ka noqonaya daliiladiibuu kusoo wada aroorinaya halka tafsiirka mowduuciga ahi waxa weeyaan sheekhu maala wuxuu soo qaadanayaa mowduuc caqiidadoo kale salaadoo kale soomkaoo kale ma eegaya aayaduhu say isugu xigxigaan laakiin wuxuu eegayaa maala mowduuca uu ka warramayo inta aayadooda kusoo arooray salaadoo kale haddaynu kasoo qaadano salaadii buu soo dhigaya markaa inta aayadooda kusoo aroortay buu ayuu soo bandhigaya iyo axaadiidta kusoo arooray marka mowduucu u jeedaaye laakiin ma uma jeedo inuu aayaduhu si ay isugu xigaan uu ku xisaabtamo waa qaybaha culimmadu maraajicdooda aada ku arki doonto ee ay waxu fasiraan qofka mufasirka ee qur-aanka fasiraya waa mowduuc kale isnee aynuu gudbayno oo cilmu tafsiir la xidhiidha wuxuu leeyahy shuruudo ayuu leeyahay dhammaanteenna waxaynu u soconnaa ama had iyo jeer dadka aqoon-yahankee da-yarta waxay u socdaan inay de kalaamka ilahay inta fasiraan dadka gaadhsiiyaan oo xikmaddu dee dhegaysi iyo ifaade iyo istifaada labadaba way isugu jirtaa inuu qofku wax faa'iidaysto dadkiina usii gudbiyo oo u faa'iideeyo markaa shuruudaha waxaa ka mida qofka doonaya inuu tafsiirka barto ummadda sii gaadhsiiya sixat اlictiqaad in ictiqaadkiisu wanaagsan yahay way dhacdaa ama way jirtaa macruuf weeye dad badan oon ictiqaadkoodu wanaagsanay inay qur-aanka fasiraan oo xataa dee gaaladaba qeybbaa mufasiriina ah. nimanka loo yaqaano mustashriqiinta ee diinta kristanka faafiya qaar baa tafsiirka iyo luqada iyo culumta kala duduwan sharxa marka qofka had iyo jeer tafsiirka laga qaadanaya wax laga faa'idaysanayaa waa in caqiidadiisu wanaagsantah oo qofkaasi munxarif aanu ahayn gaal la ahayn waxaa shuruuda ka mid a ah atajaradu can ilhawa qofka rabitaankiisu inaanu hagaynin ee xaqu hagayo waa kalaamkii ilaahay marka qofku rabitaankiisa waa inaanu u qalloocinin oo ujeeddooyin kale waa inaanu u duwin ee sidii saxda ahayd ee culimadii hore selafku ay u fasireen asxaabtu ay u fasireen ee luqada carabiga waafaqsan waa inuu fasiraa aadaabta waxaa ka mid ah ama shuruudaha an yabda awala bitafsiiri اqur'aani biاlqur'aan inuu qur-aanka isku fasiro sida uu had iyo jeer sameeya ibnu kaiir raximah اllah aayadihii buu isku fasirayaa wa khayru fusira fusila bilwaarid wax lagu fasirana waxa ugu fiican waxyiga soo arooray oo qur'aanka alqur'aanu yusadiqu bacduhu bacda qur-aanku isma beeninayo iskama hor imanayo wuuse isfasirayaa waxaa ka mida ah shuruudaha ama aadaabta inuu qofku sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiidta nebi maxamed ka soo aroortay in qur'aankii lagu fasiro axaadiidta saxiixa ama xasanka ama mutawaatirkee sugan xadiidka sugan xagga sanad ahaan in aayaddii lagu fasiro oo ilaahay baa wuxu uhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh waanu kugu soo dejinnay qur-aankii adiga oo dadka u fasiraya waxaa la doonayaa dadka inaad u fasirto aadaabta waxaa ka mid a ama aan idhaahnay haddii uu waayo qofka mufasirka ah intaa hore aynu soo sheegnay aqwaashii asxaabta ayuu noqonaya xayu inahum xadaruu rasuula wacaasaru tanziil waxay la joogeen nebi maxamed ayay la fadhiyeen oo qur-aankiio qoyani ku degayo wixii ay garan waayeenna waxbay ka weydiin jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer cidda qur-aanka tafsiirkiisa laga qaadanayo waa iyaga wey fahamka ugu fiicanna iyagaa lahaa waaqicu qur-aanku ka hadlayo siduu u hadlayo asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim qayb lagu yaqaanay tafsiirka ayay lahaayeen oo caanku ahaa sida ibnu mascuud iyo cabdilaahi bnu cabaas iyo iyo kaleba waxyaabaha lagu fasiraya waxaa ka mida ama qofka mufasirkaa shuruudiisa waxaa ka mid a alcilmu bilugati اlcarabiyati wa furuuciha taa hore aynu soo sheegay qofku inuu yaqaano luqada carabiga oo aanu luqada carabiga dee ka been sheegayn ama si qalada u fasiraynin luqada carabiga waa la yaqaanaa marka loo noqdo maraajicdeeda marka la eego usuusheeda kelmaddu macnay tusisaa waxaa ka mid a alcilmu biusuuli culuumi اlmutasilati biاlqur'aan inuu qofku wax ka yaqaano culumta la xidhiidha qur-aanka hore aynu soo tilmaano waxaa ka mida diqaة اlfahmi alatii tumakinu اlmufasira min tarjiixi macna calى aakhar inuu qofka qur-aanka fasiraya yahay qofa fahmo leh fahmada allah inoogu roonaado dhammaanteen ilaahay baynu ka baryaynaa fahmade fahmadaasaynu ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala oo dadkuna waa kala fahmo badan yihiin markii la yidhi cali bnu abi aalib ma jirtaa haddaa aalu nebiga tihiin wax uu nebigu idinku gooni yeelo calayhi salaatu wasalaam oo sir ah ama xog ah oo aanu asxaabta kale siinin maya buuri maya xaashidaa yar waxa ku qorani way jiraan waa wax iska caanaa xaashidana ku qornaa iyo faham ilaahay uu siiye qofka dee kalaamka ilaahay uu ka fahmo hadday dhacdo annagoo aalubeytka ka midi kalaamka ilaahay inaanu wax ka fahmno oo faham dheeraada ilaahay uu noo siiyo oonu wax ka sheegno taasi de waa arrin hibe ilaahay weeye laakiin wuxuu nebigu noo gaar yeelay ma jira buu lahaa cali bn abi aalib radia allahu canhu marka qofka dadku way kala duwan yihiin eh, qofna waa qof baliida oo fahmadiisu adag tahay ama aan hore waxu fahmin ama fadin ahayn qofna waa qof maskax furan oo sida dee culumtan kale ee maadiga ama la bartaba dadku way u kala maskax furan yihiin markaa qofku had iyo jeer inuu markuu mufasir noqonayo fahamkiisu wanaagsan yahay wey aadaabta taas shuruudi bay ahayn aadaabta waxaa ka mid a in qofkan isagaa ah niyadiisu ay wanaagsan tahay waxaa ka mid a akhlaaqdiisu inay wanaagsan tahay waxaa ka mid a in uu ku dhaqmayo waxyiga ilaahay oo markuu qofkii tafsiirkii fasirayo de aayadihii dadka ila hadlaya isagaa ugu horeeya saa daraaddeed waa inaynu ku dhaqannaa waxyiga ilaahay taxari sidqi waadabti waannaql qofkana waa inuu runta had jeer ku dadaalo xaqa waa inuu la jahro tawaaduca waa inuu ogaado wacizatu nafsi can safaasifi lumuur naftiisu waa inay ka santaagto oo iskala wen qofkii arrimaha liita qofkii hadduu qof mufasiraya ama tafsiirkiiba baranayo waa inuu jeer yahay qof tusaale ah qof tusaale ah oo dhacdhaca waxyaabaha sharaftiisa wuxu dhimaya iyo culimanimadiisa iyo waanu ka durkaa karaamada aynu ilaalinaa ile dadkii baynu doonaynaa inaynu kalaamka ilaahay nafteenna ku saxno ugu horeyn dadka kalena gaadhsiino waxaa kale oo lagama maarmaan alanaah falaa yasrudu اlkalaama sardan bal yufasiruhu aw yubaayinu marka tafsiirka uu qofku fasirayana waa inuu si degan qofku fasiraa dadweynaha isfahmaan dadka macaamiishiisa ama waxuu gaadhsiinayo waanu ku talagalaa in cid waliba ay fahmi karto xasba istiaacati inta awoodiisa ah waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer fasiixa ama baliiqa ahi waa qofka gaadh kari kara ama awoodi kara waxa laabtiisa ku jira inuu dadka soo gaadhsiiyo haddii qofku aftahan uu yahay wey hadduu agnaan yahayna wuxuu odhanayaa waxaan waan garanayaa laakiin waxaanan awoodi karayni inaan kuu sheego way dhacdaa warniga waxaa waan fahmi karaya hebelow laakiin sidii aan kugu sheegi lahaaba igu adag markaa qofkii bal inuu maaragtay xaawilo ilaahay baa bixiya laakiin haddana inuu isaga laftiisu ku dadaalo inta awooddiisa ah sidii uu dadka ugu cadcadayn lahaa ee uu isaga soo qaadi lahaa qofka aan waxba garanaynin halkiisa waa inuu isdhigaa dhegaystayaasha waxaad iska soo qaadaysaa inaad ka inaad adigu halkaa fadhido oo aad tahay qof aan waxba garanayn af carabigana garanaynin culumtan kala gaargaarka aana garanaynin kaasaad la hadlaysa dadki waa dad isku jiraan waa qof aqoon leh qof iska jaahila qof dhexdhexaada qof luqadii carabiga garanaya mid aan garanaynin qofki waa inuu ku xisaabtamaa inuu intaba wax wada gaadhsiin karo taana ilaahay baynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo dhib yareeyo waanaynu isku day doonaa bal inaynu dixiin iska dhigno <laughs> waxay yidhaahdaan qolo waliba waxay ku soomaalida afka aad ku hadlaysa waa mid buurbuuran dad badan baan aan fahmaynin marka adiguna waxaabaad isleedahay waadixiyo aad u iftiimiyo af soomaali asala ku hada marka way jiraan lahjadihii baa kala duwan soomaalidu ay ku hadlaysay waxaa jiro oo kale dad da casrigan jooga oo luqadda waxyaabo badan oo hore aan garanayn oo luqadooda ay tahay luqad khafiifa markaa cid walba in lagu xisaabtamo aad bay muhiim u tahay waxay inagu badan runtii oo aan la dafiri karaynin dadka wadaadada ah inay aada u isticmaalaan af carabiga oo markaad aada u dhegaysato qofka boqolkiiba labaatan ama soddon ayaa erayo carabiga ku badan marka qofkii wuu ka dhacayaa mar kasta ood soo gudbiso erey carabiga oo aan u fahmin macnihiisa laba soomaaliya marka aad u sheegto mid carabiya kaga dhex darmo wuu ka yaro dhacayaa sidaa daraaddeed iyaduna taasina ku xisaabtan bay leedahay intaa waxaa sii raaca in qofku uu wax ka barto fikrad iyo aragtina uu ka haysto culimada mufasiriinta ah iyo tafaasiirtooda taasina way inoogu jirta inaynu sheegno laakiin waktiga ayaa qeybtan hore ina soo cedhiyaya tafaasiirtu waa noocyo qaarkood baa maraajicda ka mida laakiin ay ku badan yihiin qisooyinka israa'iiliyaadka ah iyo riwaayooyinka aan takhriijsanayn ama aan la shaandhaynin ayaa ku badan markaa wuxuu qofkii u baahan yahay hadduu kutubtaa wax ka faaidaysanayo inuu kitaab mukharajaho la shaandheeyey riwaayooyinkiisii axaadiidta iyo aahaarta ama hadalladii asxaabta inuu qaato kollayba kutubtaad iibsanaysaa waxay kaaga baahan yihiin inaad culimmada aqoonta u leh Ehm, wax ka faa'iidaysato oo tiaa kala tashato kuwaad iibsan lahayd ee kula mustawa ah ama adiga kula heera oo aanad mid walba iska qaadan shiicadu kutub bay leeyihin ahlu sunnuhu kutub bay leeyihiin marka haddaad kuwii shiicada iska soo xambaaratana dee wax badan baad iyadana kala kulmaysa taladana waynu bixin lahayn hadda haddaan isdhaahdaa halkan ka akhri kutubta ka hadlaysa cilmu tafsiir kuwii hore iyo kuwa dambeba iyo culuumulqur'aan wakhti dheer bay naga qaadanayaan laakiin arrintaas ubaa baraarujin lahaa wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllaah wعalى aalihi وaصxaabih waman waalaah ama bacd waxa aynu hordhac ahaan u qaadanaynaa dariskeennan maadaamaynu tafsiirka bilaabayno laba arrimood oo aada loogu baahan yahay inuu qofku wax ka ogaado amaba qur-aanka kariimkaa lagu bilaabo midi waa alisticaada isticaada acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim iyo axkaamteeda midina waa bisinka ta saddexaadna waxa wey hordhaca faatixada isticaadadu waxa weeyaan aliltijaaء والاctisaam والtaxasun bاllaahi min الشhayطaan الrajiim ilaahay oo laga magan galo oo loo ciirsado xaggiisa oo laga hoos galo shaydaanka liita ee ilaahay nacdalay shaydaanku waa ay ayna waxa kaa qabsan karta un ciddii gacanta ku haysa dee aygaa ilaahay baa abuuray kana awood badan markaad ka yaabta isagaynu ilaahay ka hoosgelayno oo sidaasuu ilaahayna baray waaya siiqooyinka isticaadada siyaabaha loogu dhawaaqi karayo waa waxaa ka mid a acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim waxaa kaloo lagu dhawaaqi karaa acuudu billaahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaani الrajiim in wasfigaa samiicigaa lagu daro isticaadada ama acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim meesha la akhriyayaa waxa weeye cinda albad'i biاlqur'aan qur'aanka kariimka ah marka aad bilaabayso intaanad bilaabin haddii aad salaada ku jirto iyo haddii aanad ku jirinba intaanad bilaabin ayaad acuudu billaahi akhriyeysa daliilkeeduna dee sunnada saxiixa iyo qur-aankaba waa ku sugan yaho xagga qur-aanka ilaahay wuxuu uhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim markaad qur-aanka akhrido culimada badankooda waxay ku fasireen markaad doonto inaad akhrido markaad doonayso inaad akhrido qur-aanka ayaad bilaabaysa acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim sad qur-aankii bilaabaysa xamsu ahaa baan filayaa oo quraada sabcada ka a isagu sidan daahirka ayaddaa u qaatay oo wuxuu leeyay markaad qirada dhammaysaba isticaadada la kaalay xagga dambey maraysa laakiin sida raajici waa sidaa hore nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu odhan jiray sida axaadiidta saxiixa ku sugan wuxuu horreysiin jiray isticaadada marka naska ayaa naska fasiraya isticaadada marka la eego xukunkeeda waa mustaxab waajib maaha laakiin waa sunne markaa qofku dembi kumuu dhicin hadduu ka tago laakiin sunnuu ka tegay sunnaha laga tagaana dee wax sahlan maaha sideedaba marka lagu dhaado shaygaasi waa sunne inaad iska fudaysato de ka tagta maaha ee sunnuhu waa la ilaalinaya waana waxaynu ajriga ka doonayn adilada ama daliilada ina farayana sunnay ku fasireen culimadu salaada ama aan idhaahna ee kor baa loo qaadaa isticaadada ama waa lala jahraa ilaa fi salaa salaada dhexdeeda mooyaane qofku markuu acuudu billaahi min ashayaan odhanayo waa inuu kor u akhriyaa laakiin marka salaada dhexdeeda sida hadyiga nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam waa in hoos loo akhriyaa oo qofku inuu cilmiga salaada yaqaano iyo in kale fuqahadu waxay odhan jireen waxaa lagu garanayaa isticaadada haddaad aragta nin tukanayo isticaadada kor u qaaday waxaad garatay inaanu aqoon u lahayn fiqiga salaada bisinkana waynu gaari doonaa insha allah eh, haddii ay dhacdo inaad qiradii joojiso wadakhala fiiha kalaamu ajnabiy oo hadal kale uu soo dhex galo oo aan qur-aankii ahayn dib baad isticaadadii usoo celinaysa adigoo qur-aankii akhriyayo qof kaa joojiyey waad la hadashay ama telefoon baa kugu soo dhacay markaasaad ka jawaabtay dib baad isticaadadii u akhriyaysa isticaadada haddii aynu ama acuudu billaahi min ashaydaan irajiim intaa ku dhaafno waxaynu gudbi lahayn bisinka bisinka culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inay kami inay tahay aayad ka mid ah suuratu naml innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani اraxiim inay aayad ka mida suuraddaa tahay oo aayaddaas aynu akhrina waa la isla waafaqsan yahay waxaa kale isla waafaqsan culimadu suuradda la yidhaahdo suuratu tawba inaanay bisin lahayn iyadana way isla waafaqsan yihin baaraa bisin la yidhahdaan soomaalidu qofka lagu dhaarinaya la doontaano waxay yidhahdaan suuraddaa qofka lagu dhaariyaa haankaa go-aya ama horay buu ka dhimanayaa suuratu tawba inaanay bisin u horeynina waa la isla waafaqay sababtana halkeedaynu ku gaadhi insha allah waxay isku khilaafeen labadaa wixii aan ahayn saddex qowlna way isugu khilaafeen qolo waxay leeyihiin aayad qur-aanka ka mida ma aha ama aayad faatixada ka mid a suuraddu bisinku ma aha bismi illaahi araxmaani araxiim oo labadaa meelood wixii aan ahayna suuradaha faatixadana kama mid aha suuraddana kama mid aha maxaa haddaa loo keenay waa litabaruk barakaysi unbaa loo keenay bay leeyihi sidaasina waxaa daliishanaya waxaa yidhaahdaa ama qowlkaa qaba maalikiyada oo xadiidkii ahaa salaaddii baan qaybiyey qasamtu salaata beynii wa beyna cabdi ayay deliishadaanoo bisinkaan lagu soo darin qowlka labaad wuxuu leeyahay waa aayad ka mid a ah faatixada iyo suurad walba marka lagama tegi karo korna waa loo qaadayaa waa madhabta shaaficiyada oo iyaguna axaadiid bay daliishanayaan kii umu salama iyo abi hurayre iyo uu ka mid ahaa qowlka saddexaadna waxa weeye qowlka odhanaya waa aayat mustaqila nasalat lilfasli bayna asuuratayn waa aayad gooniya oo sideeda isaga taagan waxaana loo keenay halkan labada suuradood ayaa lagu kala saaraya oo marka bisinka la akhriya macnaheedu waxa weeye suuraddii horena way dhammaatay tu kalena way soo socotaa labada suuradood kala saaridooda ayuunbay iftiiminaysa wa huwa qowlu jumhuur bay leeyihin waana sida ay u badan yihiin culimadu fasligaasay u badan yihiin daliilkana waxa weeyaan xadiidkii ibnu cabaas saxiixa ahaa ee sheegayey ee uu lahaa ibnu cabaas nebigu wuxuu garan jiray in suuraddaa hore dhammaatay suurad kalena soo socoto marka bisinku bilaabmo markuu malagii qur-aanka u akhriyayay rasuulku sala allahu calayhi mar hadduu bisin bilaabo wuxuu ku qanci jiray nebigu in suuraddii hore dhammaato suurad kale bilaabantay marka had iyo jeer la tukanayo salaadda ee qur la akhriyayo ee bisinkii ma lagu bilaabayaa suuraة الfaatixa mise waaba laga tegaya culimada islaamku waxay u badan yihiin inaan bisinka laga tegaynin laakiin la akhriyayo daliilkuna sidaasuu rajaxayaa qolada markaa le bisinkii kolleyba waa in la akhriyo faatixada lagu akhriyo laba qolay usii qaybsameen kor baa loo qaadaya iyo hoos baa loo dhigaya marka jumhuurtu waxay leeyihiin hoos baa loo akhriyaya adilada saxiixiina taasee u badan yihin Eh, madhab shaaficiya iyaga laftigooda xadiid saxiixa bay daliishanayaan halkeedaad aad ugu tegi doontaa marka aad baadho iyaguna waxay leeyihiin kor baa loo qaadaya intaasina waa inta aynu ka odhanayno bisinka sidaa daraaddeed in lagu dagaalamo ama lagu murmo ama la isku bidceeyo bisinkiibaa kor loo qaadayo hoos baa loo dhigay ma aha qofku waa inuu cilmi ahaan u kororsadaayo maraajicda iyo aqwaasha culimada iyo daliilada soo kala deliishanayaan gu dib ugu noqdo intaa waxaynu ka horreysiin lahayn ama aynu kusii xigsiin lahayn aan idhaahdo suuratu اlfaatixa iyo akhrinteeda suuratu اlfaatixa in la akhriyo oo salaada lagu akhriyo weliba ragcad walba ma aha sunno ee waa farad sidaasaa culimada islaamku ay u badan yihiin xadiidka saxiixaana way deliishanayaan ee nebi moxamed uu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab salaadi uma jirto oo umay ansixin qofka aan akhriyin faatixada abu xaniifa ayaa waxa uu leeyahay qur-aanka kale inagu filane haddii qofkuu faatixada akhriyana waa sax hadduu halkaa qur-aan kale ku akhriyo salaadana way ku filan tahay faqra'uu maa tayasara min alqur'aan ayuu deliishanaya aayadda ilaahay subxaana wa laakiin aayadda waxaa fasiraya xadiidka si aynu horeba usoo sheegnay aayadaha waxaa lala akhriyaya oo fasiri doona xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka inta aynu kaga soo gudubno saddexda arrimood ama aan idhaahna ee bisinka iyo isticaadada waxaynu usii gudbi lahayn suuratu lfaatixa suuraddan la yidhaahdo iyo fadligeeda suuraة اfaatixa fadaa'il dhowra bay leedahay oo culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin axaadiida nebiguna ay sheegtay calayhi الsalaaةu wasalaam fadligeeda waxaa ka mid a ah in horta ay tahay suuradda keliya ee salaadda u dhimanayso sidaa xadiidka nebigu ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam mar haddii la yidhi salaadi ma ansaxayso faatixada la-aanteed intaa qur'aanka way la dheerta suuraة اfaatixa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadli bay u sheegeen nebigana ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidkii caddaynaya sheegayay in asxaabtu ridwaanullaahi calayhim iyaga oo safar ah ama socdaal ah ay la kulmeen beel meel degan ama reer bay usoo hoydeen kadibna qoladii may sooriyeynin nin baa laga qaniinay waxay u yimaadeen qoladii ninka laga qariinay asxaabtiibaa u yimaadeenoo waxay dhahaan cid idinka idinka midoo ninka noo daweysaa ma jirtaa asxaabi asxaabta ka midabaa wuxuu idhi haa anigaa daweynayo dawadiisa haya kalsooni uu ku qabo waxyiga ilaahay daraaddi waa kii ku akhriyay faatixada waa kuwii xoolaha soo siiyey waa kii nebigu ku hambaleeyey calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi markaa wamaa yudriika annaha ruqya maxaa ku ogeysiinay dawa tahay marka suuraddan shaafiya la ydhaah magacyadeeda waxaa ka mid a inay tahay suurad magaceeda loo yaqaano ashaafiya ilahay baa wax caafimaadiyen laakiin caafimaadka ayaa uu sabab uga dhigay ibnu qayim raximah اllah oo aada u sharxa suuraddan waxa uu leeyahay shaafiya fii fii amraadi اlquluub jidhka iyo qalbigaba ilaahay waa ku caafimaadiya xoolihii asxaabtu ay soo qaateen nebigaa la qaybsaday calayhi الsalaatu wasalaam mar kale asxaabigii ubay ibnu kacbin la odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadana waa uu sii weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa acdamu suura weydiinayay waxaa sidoo kale xadiidka bukhaari can abi saciid ibn اlmucalla nebigu wuxuu asxaabigaa ku yidhi xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay low callimanaka suuratan hiya acdamu suwari fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid waxaan ku bari doonaa suurad u weyn qur-aanka suuradihiisa wa hiya acdamu suwari fi lqur'aan qur-aanka suuradihiisay u weynti tir ahaan way u badan tahay maaha laakiin waxaa loo fahmayaa inay tahay suuradda u fadli badan xagga fadliga nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay buu yihi inuu baxo markaa waxaan xusuusiyey ballanqaadkii oo waxaan ku ihi sawtii adii ballanqaadee tidhi suuraddaasaan ku barayaa wuu ka jawaabay rasuulku wuxuu ihi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin hiya sabcu اlmahaani wاlqur'aan اlcadiim aladii uutiitu suuraddaa suuraة اfaatixa la yidhaahdo weeye suuradda qur-aanka suuradihiisoo dhan u weyni waana toddobada soo noqnoqda ilaahay qur-aanka uu ku sheegay walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim waxaan ku siinay baa ilaahay uhi toddobada waaweyn toddobada soo noqnoqda aan idhaahdo toddobada soo noqnoqda iyo qur weynaa marka iyadii baa weynaaya ama qur oo weyn bay toddobadani ka mid yihiin marka waa toddobada aayadood ee soo noqnoqonaya waxaa markaas halkaa aynu ka arkaynaa fadliga suuraddani inuu aada iyo aada u badan yahay waxaa ka mid a ah xadiidkii saxiixa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ka sugnaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ee xadiidalqusiga ahaa nabigu ilaahay ka warinayay ilaahay bu wuxu uhi salaaddii waan qaybiyey oo anigii addoonka inoo qaybsanta salaadaa markaa faatixadaa looga jeedaa addoonkaygu wuxuu leeyahay wixii weydiisto wuxuu ku ammaanayna ilaahay baa ka guddoomay subxaana wa tacaala marka addoonkii idhaahda alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin intaa markuu akhriyay ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdi addoonkaygii wii mahadiyey markuu idhaahdo alraxmaan الraxiim qaala ahnaa calaya cabdi addoonkaygii wii ammaanay ayuu ilaahay odhanaya ilaahayna ma haddii ammaanta aad buu jeceli markuu idhaahdo maaliki yowmi اddiin intaa kolka uu addoonkii akhriyana ilaahay wuxuu leeyahy majadanii cabdii addoonkayga wuu isharfay sharaf buu isiiyey mararka qaarkoodna waxay riwaayada ku jiray fawada ilaya cabdi arrinkiisii way bandhiga markuu idhaahda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaa markaynu akrinana bal ilaahay siduu inoola hadlaya inaynu isdhegaysano aynu ilaahay usoo jeesano wey intaa markaynu akrino ilaahay wuxuu leeyahy haadaa baynii wa bayna cabdii walcabdii maa sa'al intani anigii addoonkay noo dhaxaysa iyaaka nacbudu ilaahay baa leh iyaaka nastaciin ilaahw adigaanu gargaar iyo kaalme kaa doonaynaa taasina addoonkiibaa codsi soo qadimayoo ilaahay buu wax ka codsanaya subxaana wa tacaala marka addoonkaygu codsigaa waan ka aqbalaya markuu addoonku idhaahdo ihdina siraad almustaqiim ilaa dhammaadka laga gaadho ilaahay wuxuu odhanayaa haadaa licabdii walicabdii maa sa'al intan waxa iskale addoonka oo waa ducadiisi iyo rabbi barigiisi addoonkayguna wixii uu iweydiistay waan siinayaa oo uu leeyahay ayaa ilaahay odhanaya subxaana wa tacaala marka halkaa waxaad ka aragtay intanaynu faatixada akhriyayno ilaahay baynu la faqaynaa subxaana wa tacaala oo aynu toos ula hadlaynaa oo aanay habboonayn inaad sii jeesato ama aada noqoto maqane jooga in jidhkaaguna joogo maskaxdaada iyo qalbigaaguna ay maqan yihiin ceebbait sidaa daraaddeed bay habboon tahay inaad khushuucsan tahay ood ilaahaaga ogsoon tahay inuu ilaahay ku hortaagan yahay oo aad isaga la hadlayso iyaaka adiga wey adigana waad leedaha waanaad maqan tahay isma qabato marka adaabta salaada ayay ka mid tahay waajibka ah khushuucda qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucduna waxa weeye inaad ogtay inaad ilaahay saa ula faqayso aad ula hadlayso subxaanahu wa tacaala markaa suuraة الfaatixa daliiladaas iyo axaadiidtaa saxiixa baa ku arooray fadligeeda waxaanay leedahay magacyo dhowra waxaa ka mida um اlqur'aan qur-aanka hooyadii iyo um اlkitaab labadaba waa la idhaahdaa sida kitaabka hooye ugu tahay waxa weeye qur kariimkii waxa uu si guud uga hadlo ama faahfaahiyo shaygu faahfaahinaya iyaduna soo koobaysa matala qur-aanku wuxuu ka hadlaa qaybi caqiidaday ka hadashaa way ka hadlaysaa si kooban qaybo waxaa ka hadlaysaa taariikhdii ummadaha iyo wararkooda si kooban bay u ishaari doonta qayb sharci dejintay ka hadlaysaa iyaduna way ka hadli doontaa suuradda markaynu mustafaadaadka marayna ayaynu baraarujin doonaa insha allah marka qur-aanku qaybihii uu ka hadlayay si kooban u tilmaamaysaa ee farta ugu fiiqaysa waxaa la yidhaha alxamdu oo dee waa tan alxamdu u horeyso waxaa la yidhaahdaa alfaatixa suurat اlfaatixa ilaahay baa kitaabkiisii ku aftaxay ama ku bilaabay saa daraaddeed baa faatixa loogu magacaabay asabcu اlmahaani alqur'aan اlcadiim oo iyadana xadiidkii aynu soo akhriyeyna ku jiray magacyadeeda kuwaasa ka mida wahada ma aquluhu astaqfir اllah wallahu subxaanaه wa tacala aclam alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wacalى aalihi waasxaabihi waman waalaah ama bacd suuraة اlfaatixa tafsiirkeedaynu maraynaa qaala allahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh rabbi اlcaalamiin caalamiinta oo dhan isagu rabbiga u ahaaye iska lahaa alraxmaani naxariistiisu caamka ahayde cid waloo adduunyadan joogtaba gaadhsiiyey alraxiimi naxariistiisu gaarka ahayd ee naxariistiisa ilaahay ku gooni yeelayay maalinta qiyaamaha iyo aakhiro awliyadiisa iyo dadka isaga rumeeyey maaliki yowm اddiin maalinta qiyaamaha waa ilaaha isagu iska leh wax walba iska leh iyaaka nacbudu ilaahayow keligaa baanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu keligaa baanu gargaarkaa doonaynaa ihdina asiraaط ihdinaa ilaahayow nagu hagaaji oo nagu hanuuniyo nagu toosi asiraada waddadii ama jidkii almustaqiima ee toosnaa siraada aladiina ilaahayow kuwii jidkooda nagu hagaajiyo oo nagu hanuuni ancamta alayhim ancamta alayhim aada u barwaaqaysay ee khayrka iyo baraadhaha iyo barwaaqada aada siisay ayrilma oo markaa dee mu'miniintiia hayrilmaqduubi calayhim kuwii loo cadhoodayna aan ahayn waladaaliina kuwii hallaabayna aan ahayn suuradda macnaheedu marka la soo koobo waa sidaas weeye waxay ku bilaabantay suuraddu mahadda ilaahay subxaanaه wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxay ka mid tahay shanta suuradood ee qur'aanka kariimka ah ku bilaabma ereyga alxamdu lilah suuraddan imika aynu marayno suuraة اlfaatixa suuraة اlancaam suuraة saba suuraة faatir iyo waxaan dhaafay suuraة اlkahf shantaas suuradood xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihin culimadu waa lilistiqraaq waxa weeyaan waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegayso ereyga kullu oo kale kullu kullu alxamdu lilaah ilaahayow mahad oo dhan adigaa leh mahad hore iyo mid dambe iyo mid addoomaha adiga ay ku mahadiyaan iyo ta dhexdooda ay ismahadiyaan waxoo dhan adaa leh garanay baa ilaahay si toosa marka loo mahadiye dadku hadday ismahadiyaanna sidee buu ilaahay mahadooda ku yeelanaya dee wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyey ee wanaagga laga sheegtay yaa wanaajiyey ilaahay baa wanaajiyey marka ilaahay baa ku ammaana subxaana wa tacaala markaa waxaa la yidhaahdaa lilistiqraaq hadihi lafda daalat calى اlistiqraaq xamdigaa isaga ahi waa xamdi kaamilka ah min jamiici اlwujuuh dhinacyadoo dhan mahadun buu ilaahay leeyahy hadduu deeq ku siiyana mahad buu leeyahy hadduu dhib kugu ridana mahad buu ayuu ku leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala waxaa fasirayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii markuu ilaahay ka helo subxaanaه wa wax wanaaga wuxuu odhan jiray alxamdu lilah aladii binicmatihi tatimu saalixaa ilaahay baa mahad ilaahay wax walba nicmadiisa ay ku dhammaystirmayeen markay dhibi rasuulka soo gaadhana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahad walba mahad isagaa iskale xaalad walba waxaan jeclahayba yuu soo gaadhine oo dhibaha igu dhacee mahad buu leeyahy alxamdu lilaah rabi اlcaalamiin alxamdu lilaahi waxay sheegaysaa uluuhiyada ilaahay inuu isagu yahay ka cibaado iyo mahad iyo xamdi yeesha rabi اlcaalamiinna waxay sheegaysaa rububiyada ilaahay inuu yahay rabbiga isagu cid walba u abuuray idan halkaa waxaa ka muuqanaya naftiisa ilaahay wuxuu ku sifeeyey uluhiya qabla qabla rububiya taasina waa tay u taagnaayeen rusushoo dhan oo waxaa in badan dadku ay diidanaayeen cibaadada ilaahay markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogolaysiiyaan cibaadada in badanoo ka midii rabbinimada ilaahay waabay ogolaayeen marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada alla in lagu khaas yeela ilaahay u horreysiiyey sa aynu arkayno rabulcaalamiin caalamiintao dhan buu rabbi u yahay erayga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye wuu abuuray waanu leeyah waanu maamulaa waanu arsaaqaa intaa cid noqon kartaa ma jirta ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala caalamiintu waxa weeye ciddii ka soo hadhay oo dhan fircoon markuu nebi muuse ku yidhi rabulcaalamiinku muxuu ahaa ayaa wuxuu ihi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh marka caalamiintoo dhan caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iskale subxaana wa tacaala waa cumuumu rububiyat اllaahi tacaala lijamiic اlcaalam marka la eego suuraddu towxiidka saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rubuubiyada ilaahay inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabulcaalamiin uluuhiyadii ilaahay iyo inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alasmaa wasifaat towxiid alasmaai wasifaat inuu ilaahay leeyahay sifooyin waa wanaagsan iyo magacyo waa wanaagsan bay sheegaysaa araxmaan araxiim maaliki yowm waxaa kusii xiga markaas alraxmaan اraxiim labadaa wasfi ama labadaa tilmaamood ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo halkaa horun bay sii fasirayaanay raacayaanoo rab اlcaalamiin markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinaya talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rubuubiye intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro maya jawaabtu waxa weeyaan waa rububiya naxariis wadata alraxmaan الraxiim ilahay naxariistiisaa ballaadhan oo badan subxaana wa tacaala nawcu hadi rububiya rabbinimadaa ilaahay nooca ay tahay ayaa rabbi uu ku jawaabay alraxmaan الraxiim macnihii hore way leedahay oo gaal iyo islaam ba ilaahay nicmadiisa wuu siiyaa adduunyada oo adiga arkaya ay isugu naxariisanaya naxariistiisa daraaddeed isagaana fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxau hi ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qeybiyey sagaal iyo sagaashan jannaday ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqigoo dhammina taasuu isugu naxariisanaya bal waxaa naxariista dunyadan taalla ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabaca la yidhaahda wax ugaadhsada uu ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasaa ka mid eh bal naxariista intaa la eg baa ayaa mid ka midaba adduunka la keenay maxaad u marayn sagaal iyo sagaashan aad u weyn weeye naxariista ilaahay qof guuldaro badan baana naxariista ilaahay ka qada ilaahayna addoommaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku cala allahi ilaa haalik mid isagu naxariista ilaahay iska diida mooyaane araxmaan araxiim raxiimna markaa waxa weye nicmadii aakhiro dee awliyadiisuu siinaya ee dadka ashahaate isaga rumeeye adduunka iimaan kaga tegey siduu aayadda ku caddeeyey wa kaana biاlmuؤminiina raxiima muminiintu buu naxariisanaya ilaahay subxaana wa tacaala culimada qayb ka midii waxay ku fasiraan الرaحmaan almunacim bijalaa'il الnicam waa ilaaha bixiyo nicmooyinka waaweyn والraxiim almunacimu bidaqaa'iq الnicam waa ilaaha bixiye nicmooyinka qarsoon ee yaryar markaa nicmada waaweyn iyo tayar maxay kale ta nicmooyinka qaarkood dadka way u muuqdaan inaad xoola yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxaasoo dhan waxyaabo dadka u muuqdo wey nicmooyinka yaryarina waxa weeye nicmada uu qofku garto markuu waayo waxaa jira nicmooyin badan oo inta hore aanaad fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baad ohanayso taasina waxaana miyaan haystay mabaan ogeynbe waanay badan yihin nicmooyinkaas iyaaka nacbud maaliki yowm اddiin maaliki yowm اddiin ilaahay baa maalinka qiyaamaha maaligahoo isagu iska leh oo miyaanu adduunyadayna lahayn mee wax alle waxaa adduunka yaallana dad iyo dunyo iyo caalamka o dhan isaga iska leh maxaa haddaa maaliki yowm اddiin maalinka qiyaamaha ilaahay ugu gooni yeelay lahaanshaha culimadu waxay leeyihiin waxa hadhaya sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo waxuun iska sheegtaa jira waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa wuu sii caddaynayaao wax alla wixii waxuun sheegi jiree lahaa anaa leh su-aal baa la weydiinaya liman ilmulku اlyowm maanta yaa wax leh jawaabtu maxay noqotay lilaahi اlwaaxid اlqahaar ilaahay baa keligii wax iska leh marka cid kaleba jawaabi weydo ilaahay baa isu jawaabaya cid kaloo wax leeba ma jirtaba maalinta mid waloo melig iyo maalik iyo sheegan jirayba halkaasu ku hadhay oo iska aamusa labada qiraba way jiraan maliki yowmiddiini iyo maalik labadaba waa jiraan marka waxaa jira melig aan maalik ahayn iyo maalik aan melig ahayn labadaba ilaahay wuu yahay subxaana wa tacaala melikna wuu yahay maalikna wuu yahay melig baa jira boqora oon waxba lahayn inkasta iskaba yar tahayba oo kii wax yeeshaaba had iyo jeer wuxuun xuurtaysto oo hadduu melik ba yahay inta badan laakiin wuu jiri karaa melik aan maalik ahayn oon waxba lahayn waxaase loo badan yahay in dadku ay yihiin dad maalikiinoo wax leh laakiin aan melik ahayn oon boqornimo lahayn labadaba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala isagaa boqorna oo waxna leh waxay aayaddu muujinaysaa ihbaatu sifati اlbacثi waاljazaa in aakhiro jirto oo iman doonto inkastoo in badan iska dhega dadkan adduunyada ku nool abaalmarino dambayso mudan in la xusuusto loo diyaargaroobo oo siday qeybkii hore iyo ummadaha hore uga warrantay aakhirana way ka warramaysa adduunka waxa joogana way ka warramaysa xaqu ilaahay leeyna way ka warramaysa suuraddu marka waxaa mudan in loo camal falo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxay tilmaamayaan labadaa jumle isdaba yaalla in addoonkii ilaahay keligii uu caabudayo keligiina gargaar uu weydiisanayo cid gargaar la weydiisto ama la caabudana waxaa u mudan sifooyinkaa wanaagsan ilaah aleh subxaana wa tacaala ilaah wax walba iska leh ayaa cibaado xaq u yeeshay isagaana gar u leh in dee marti loo noqdo oo waxalla wixii uu addoonku codsanayaba isaga u qadimo waxaa markaa aayaddu ay caddaysay labadan arrimoodba inay yihiin laba arrimood oo ilaahay ku gooniya cibaadada iyo isticaanada alcibaada xaqu lilaahi tacaala waxaana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaano xasriga ama qasriga taqdiimu lmacmuuli cala alcaamil waxyaabahay luqadii aynu sheegayna kuu faa'idaynayso wey luqada carabiga hadday tahay naxwada iyo balaaqada iyo waa mawaadiicday ka warramaan had iyo jeer shayga la idhaahdo alqasru wاlxasru alidaafi wاlnisbi qaybihiisii kala duwanaa marka maadaam ereygii dambayn lahaayoo iyaaka ah labada meeloodba u xagga hore maray macnaha laga fahmayaa waxa weeye keligaa keligaa baanu ku caabudayna keligaana gargaar baanu ku weydiisanayna sidaasaanay tahayoo dee intaasoo daliil baa inoo sheegaya cibaado inuu ilaahay keligii leeyahy wax xuquuqda cid waliba xaq bay leedahay ilaahay xaq keliguu leeyaha ah, in ilaahay keligii la caabudo sida xadiidkii mucaad ku sugnaa tadri maa xaq ullaahi calaa cibaad xaqa ilahay addoomaha uu ku leeyay mataqaanaa waa inay keligii caabudaan isticaanadiina waa saasoo kaleo ilaahay keligii baa gargaar la weydiisanaya haddii aada markaas taa hore garanayo dee cibaadada haddii laakiin qofku uu idhaahdo meelaha qaarkood sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo ee ilaahay baa uhi watacaawanuu cala albiri wataqwa samafalka iyo isu kaashadaa la isticaanadaas maxay noqonaysa isticaanada laba qaybooda isticaanatu tafwiid wa isticaanat lmushaaraka isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay unu qaban kara keligii subxaana wa tacaala oo aan addoomuhu kuu qaban karin taa ilaahay keligii baa la weydiistaa isticaanat tafwiidna waa la yidhaha ilaahay baa keligii loo bandhigayaa waa waxa addoomaha kale lagala quustay qaban kari waayaan yaa ku badbaadin karaa yaa dhalku siin karaa yaa ku jannayn karaa yaa dembiga dhaafi karaa intaaba ilaahay subxaana wa tacaala cid kale ma leh marka isticaanada waxaa la yidhaahdaa isticaanatu tafwiid isticaanatu mushaaraka baa jirto oo waa waxa ay addoomaha kale kuu qaban karaan xoogaa lacaga bay ku siin karaan dee cadowga ay saysaan bay kaa dhicin karaan waxyaaba badanoo dee addoomuhu ay kaa caawin karaan baa jira marka taana mushaaraka la ydhaha marka ta la ogol yahay sharcigu ogol yahay waa taa mushaarakada ee cid kale kuu qaban karto taan cid kale kuu qaban karaynina waa ilaahay subxaana wa tacaala ta keligii uu leeyahay sidaa darteed maalan addoon dhintay oo kale waxba kuuma qaban karo oo dee shaqadiiba way ka dhammaatay isagii aba cadilana duca u baahan marka inaad barida maaha addoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu kuu qaban karayn inaad weydiisato maaha laakiin addoomaha ku hor jooga kula joogaa wixii ay kuu qaban karaan isticaano waad weydiisan kartaa waa ka ilahay uo tacaawan goormaa addoomaha laftigooda waxa ay kuu qaban karaan goormaa la weydiisan karaa waxaa la weydiisan karayaa cinda alxaaja marka aada had iyo jeer baahato markaad baahataabaa sharcigu kuu fasaxayaa cid kale inaad codsi u qorato oo aada wax weydiisato haddii kale iska dah bukaan badan baryo badan baahi badan waa la isku nacaa soomahe yay ku nicin lagu nicine ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aad isaga wax weydiisato addoomuhuna waxay kugu nacaa inaad iyaga wax weydiisato wallaahu yaqdabu in tarakta su-aalahu aadama xiina yus'alu yaqdabu ilahay wuu kuu cadhoodaa haddaad waxba weydiisan weydo oo ducaysan weydo ood baryi weydo addoomuhuna way kuu cadhoodaan haddaad wax weydiisato bal iyo khalqiga ilaahay iyo khalqiga farqiga udhaxeeya say u kala duwayne waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin waxaad cid wax weydiisan kartaa cinda suruuri bihi markuu qofku ku faraxsan yahay xaaladaha qaarkood buu qofku danaynayaa inaad wax ama cilmi weydiisato ama cood iyo xoolo weydiisato oo isaga taasi ay ka farxinaysaa u jecel yahay taasoo kalena waa la weydiisan karaa dhib kuma jiro lifaaqaana culimadu had iyo jeer waa sii fasireen ihdina siraaط almustaqiim waxyaabahaynu ilaahay isticaano ka weydiisanaya isticaanadii baa socota ilaahayow jidka toosan nagu hanuuni yaa kugu hanuunin kara jidka toosan ilaahay mooyaane ilaahay baa ayaa kugu hanuuninaya marka isticaanadii bay daba taallaayo ilaahayow jidka toosan nagu hanuuni waxyaabahanu gargaarkaa isticaanada kaaga doonaynay gargaarka ayuu ka mid tahay inaad hanuunna siiso hanuunkana ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala intaynaan halkaa hore soo dhaafin aayaddaa hore culimadu waxay leeyihiin iminka nacbudu wanastaciin way kala horeeyaan nacbudu baa horeysa nastaciinuna way dambaysa waana ka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu kusoo marayna xadiidulqudsigii in intaa horena ilaahay uhi aniga ale inta dambena addoonka ale nacbudu waa cibaadadii ilaah ilaahay baa leh intan dambena nastaciinuna adoonkiibaa leh ilahay wax weydiisanaya marka waxa laga sirta laga fahmaya latiifada ku jirta waxa weeye markaad ilaahay wax ka doonayso wixiisa sii ilaahay waxbaynu ka doonaynaa soo waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado cibaadu ayuu kaa doonayaa adiguba aad wax ku helaysaad u baahan tahaye horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado markaasaad codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye wixii aad doonaysa markaasaad heli bal ka soo qaad tusaale nima nin baa madaxa adiguna shaqaalaad shaqaalihiisaad ka mid taha markaa wuxuu ihi qofka caynka ah iyo caynkaa ah iyo caynkaa ah sameeya howlahaa qabta waxaan ugu abaalgudi doonaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa dadkii kale way qabteen mid baa isagoo halkiisii iska fadhiyayoo ninkii madaxdaabu kusoo noqdo wuxuu leeyay anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin laakiin waxaasaan kaa doonaya shardi baaba ku xidhnaaba waxaay codsigaa markaad arrimaha markaad fuliso amarada ah ayaad codsigaaga heli doontaa dee ninka madaxdii wuxuu odhanayaa wixii aan kuu dirayba maad qabanine meema qabanaya ii dhiib waxaasaan kaa doonaya wuxuu istaahilaa markaa in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyaba walilaahi malu lacla tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahamtay ilaahay khaaliq ku abuuray maxaad u malaysa alla wuxu uhi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalahum yarshuduun si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan o dhan si aan uga yeelo horta aniga hay aqbaleen hana i rumeeyeen inta i rumeeyaan horta hay aqbaleen nin ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subxaana wa tacaala waxa labaadoo nacbudu iyo nastaciinu jamac bay u taagan yihiin ereyadu iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha laakiin waa jamac marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu sida shareecaddu bay inoo dejisay in cibaadadu ay ku fiican tahay he jamaca iyo wada jirka salaadiibaa jamaca oo ku fadli badatay toddobiyo labaatan darajo xajkiibaan jamac la-aantiiba ansaxaynin jihaadkiibaa jamaca iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanuu cala albiri wataqwa baa la leeyahay waxaa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi markaa mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin keli socodkuna aanu fiicnayno shaydaankuma kaa eryi karo xataa cilmiga barashadiisa iminka haddaad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu lifekan ka dhegaysanaya xaafadayda iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata ma isku baraka isku baraka maaha lifeka kol islaantii baa mar koob shaaha ku keenaysa marna ilmihii yaraabaa ku jiiraya marna kii meheraddaa ku odhanaya ii saxeex <laughs> dee ictikaafkanna ma helaysa maasha nafina waa daciifa marka cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaa iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyey laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar durkinaya inuu ilaa wixii hayayba ka laababa nacbudu wanastaciin asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahy asiraad almustaqiim siraad wuxuu noqdaa bay leeyihin culimmadu mid toosa iyo mid qalooc ku yaro jira labadaba laakiin arrintaa waxaa ka saaray almustaqiim marka jidka ilaahay loo maraa waa mid toosan وأن hذا صراaطيi مستقيiما فاتaبعوuه suuرaة الأنعاam ilahay wuxu uhi jidkaasi waa jidkaygii toosnaaye soo mara waa islaamnimada markaad islaamka si fiican u raacdo waad soconaysaa waad soconaysaa ilaa aad ilaahay is hortaagto isagoo kaa raaliya qiyaamaha ilaa aad jannada albaabkeeda ka gasho haddii aanu jidkaasi kii ilaahay ahayna mustaqiim maaha waa qalooc mar kalaa jidkii lasii iftiimiyey jidkii mustaqiimkahaayoo siraaط aladiina ancamta calayhim kayr اlmaqduubi calayhim wala daaliin dadku marka la xagga nicmadiiyo la-aanteeda waa saddex qaybood qolo nicmada ilaahay ku qabowsaday oo u barwaaqeeyey oo waa dadka ilaahay rumeeye ka amar qaatay allah inaga dhigo kuwaas waa qolo qolada labaadna waxa weeye qaar aan oo ka dhacay nicmadiiyo waayeyba wala daaliin iyo qaar iska daaya intay nicmo helaana looba cadhoodayba almaqduubi calayhim saddexdaa qaybood bay dadkii adduunyada ku noolaaba u qaybsan yihiin gaaladiina labadaasay usii qaybsan yihiin kuwa kufriga ku hallaabay iyo iyo kuwo kale oo looba cadhooday muslimkuna waa dadkaa loo nicmeeyey qur-aanku isagaa isfasiraya sidii horeba aynu usoo sheegnay dadkan ilaahay inoo ilaahay u nicmeeyey ee aynu codsanayna in jidkooda ilaahayna marya waa kuweye suuradeebaa ilahay uu ku tilmaamay suuratu annisaa ayaa ilaahay uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala waman yudic illaaha warasuul faulaaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadaaءi والصaalixiin waxasuna ulaaئika rafiiqa cidda ilaahay iyo rasuulka adeecde ka tala qaadata jidkaa inaad inaad nicmadaa ilaahay hesho waxa kaa xiga un inaad ilaahay adeecdo waa ambiya nebiyadii kuwii dagaalka gaalada ku shahiiday dadkii saalixiinta ahaa ee wanaagga badnaa kuwii runta badnaa cid lala rafiiqo oo la raaco oo la weheliyana kuwaasa u wanaagsan buu ilahay oo hambaliyey subxaana wa tacaala asiraad almustaqiim markaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay oo addoomaha ugu nicmeeyey habeen iyo maalinba de ilaahay aynu baryayno inuu inagu hanuuniyo siraad almustaqiim culimmadu waxay leeyihin laba arrimoodba aayaddan dambe ilaahay ku baraarujiyo kuu diidi karaa alcinaadu waljahlu cinaad iyo jahli canaadku waa wax keeni karaa qofkiioo xaqii garanaya ayaa iska diinaya waa sida kuwa maqduubi calayh waa yuhuudi iyagoo xaqa garanaya ayay iska barbarbareen kitaabkiina gacmahooda ku bedeleen marka dad badan baa waxaa dhacda iyagoo xaqa garanaya canaa daraaddi inay u barbarbaraan waa wadaad xume ama ka loox tuurka ah ama wuu kitaab tuuray la idhaahdo wuu garanayaa xaqii laakiin wuu jirsiinaya siraad markaa wuxuu ku seegay canaa daraadi cadho alluu mutaysta marka almaqduubi calayh qaybna jahli baa haya waladaaliin oo jidkan toosan waxa weydaaniyey wuu anbaday waxaan diin baabu diin ka dhiganayaaba sidaa ilaahay suurat اlxadiid akhirkeeda oo ku tilmaamay warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim ila btiqaa'a ridwaan illaah suufinima iska dhambasheenoo nimankii diinta kiristanka haystay wadaadadoodii waxaan diinahayn bay diin ka dhigteen iyo bidca marka dariiqa wanaagsan jahliga jahligaasina wuu ku weydaarin karaa labadaba markaa waxaa laga baxayaa diintoo la barto lana dhaqangeliyo aayadda waxaa ka muuqanaya labada qolo waxaa sii xumaan badan jidkan toosan kuwa u seegay canaa daraaddii sidaa daraaddeed buu ilaahay soo horraysiiyey almaqduubi calayhim si kale haddaad ugu fiirsato almaqduubi calayhim waa ismi mafcuul addaaliina waa ismi faacil waa cilmigii naxwada ma jecli had iyo jeer naxwada inaan aada ugu dheeraano oo aynuu dhex galoo dee dadka caadigaabaa ka dhacaya oo waa arrin dalabada iyo dadka aqoon-yahanka ah ayuunbaa kula fahmi kara markaa intaad naxwada ka sheekaynayso waxaa laga yaabaa dadka caadiga inaanay kula qabsan saa daraaddeed macna ahaan inaynu ku keenno mooyaane inaynu faahfaahinteeda badinno waynu ka soo yaro gaabsan insha allahu tacaala almaqduubi calayhim waa macno sheegaya waa loo cadhooday kuwanna way hallaabeen waa faacil iyo mafcuul farqiga udhexeeya waxa weyan bay leeyihin culimadu ismigaa mafcuul waxa uu sheegayaa waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waxaa kaloo u cadhooday cid kastoo ilaahay ka amar qaadanaysa oo addoomihiisa oo mu'miniinta oo awliyada ah. ilaahay baa yuhuud iyo gaal nacdalay inaguna waynu wada nacdalaynaa wixii ilaahay ka amar qaato dhan sidaa daraaddeed baa ayaa wasfigaa ismiga mafcuula u ciddii ilaahay ka amar qaadanaysa subxaana wa tacaala ilaahay baa nacdale iyo ciddii ka amar qaadanaysaba marka labada wasi macnahaasay sheegayaan marka cadhadii ilaahayna way ku dhacday oo ilaahay baa nacdalay waxaana sii nacdalay ciddii ilaahay aqbashay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi iyaguna odhanaya marka suurat اlfaatixa fadligeedu aada iyo aad u badan yahay waxyaabahaasoo dhan bay inoo sheegaysaa adaabta kale aynu ka arkaynaa waxa weeye siraaط aladiina ancamta calayhim wax alla wixii khayra iyo wixii fadliya ah, ilaahay baa la siiyaa oo loo nicmeeyaa wاlfadlu ilayh wixii khayr oo dhan ilaahay baa loo nisbeeya ancamta wixii sharana dadkaa loo nisbeeya washaru laysa ilayk adaabta fiican weeye saa daraaddeed baa isnaadkaasa u noqday aad bay u habboonta waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho sidaa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucalin yeesho carabkiisa loo saxo ka soo qaad haddaad tidhaahda ancamtu calayhim maxay noqonaysaa anaa u nicmeeyey dadka weeye adagaa adigaaba is ilaah gareeyey ilaah baad iska dhigtay markaasoo ancamtu calayhim anigaa u nicmeeye weeye ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim markaana tudha dig baabaad la hadlaysaaba ilaahay baabaad dhadigaysay subxaana wa tacaala waa laba ayaan daro waaweyn idan markaa waan iska akriyaya un qur-aanka sax maaha laakiin qur-aanka kariimkaa ah waa in mucalim loo yeeshaayo la faa'idaystaa aada iyo aad looga bartaa mucalimiinta waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer dhammeeyo suuraddan waxaa odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray axaadiidta saxiixa bay ku sugan bukhaari iyo muslim sida loo odhanayaana waxa weeye qaybta hore waa madulbedel qaybta dambena waa caaridu lisukuun aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin laakiin tan aynu inagu akrino maxaynu inagu akrinaa aamiin way ku ad way maarata ku laxaadsanayaan taasi macnihiiba meesha wuu ka baxaya walaa aamiin albeyt alxaraam waa qasad bay markaa noqonaysa alqasd macnuhuna qasad imika maaha halkana waa istajib ilaahayowna aqbal baa markaad aamiin leedaha waa ilaahw noo aqbal ducada haddaad miimka shidana qasad bay noqonaysa wax akhriyeyna ma jirada quraada qaarkood sida warash kale ayaa had iyo jeer wuxuu akhriyaa madulbedelka ayuu dheereeyaa dee markuu dheeraynayana miimka ma shidayo miin weeye markaa haddii ariiqa qira'at warash la akhriyayo aladiina aamanuu marka waa dheerayn aan shid lahayn qofkii doonaya taa inuu akriya dadku taa ugama jeedaan marka wuxuunaan uga jeedaa uun aamiin in la saxo iminka markuu imaamku akriyay waladaliin markuu idhaahdo maxaynu odhanaynaa miimkii baa lagu taagaya shidka sida saxda ah waxa weeye in la yidhaahdo aamiin qaybta dambe la jiido waktiga la odhanayo marka salaada imaamku kolkuu idhaahdo waladaaliin ee uu dhammeeyo ayaa la odhanayaa aamiin man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaas saasuu ku sheegay qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta dembigii hore o dhan baa laga dhaafa aamiinta malaa'igta iyo aamiinta imaamkuna waa iswaafaqsan yihin marka aamiinta imaamku kolkuu bilaabo ayay malaa'igtuna bilaabaysa adiguna markaa bilow haddii laakiin imaamka aamiintiisiiyoo aan la gaadhin adugu aada horay uga sii bilowdo waad qadimanta horaad u soo fadhiisato aamiintaadu tii malaa'igta way seegaysa marka goormaynu inagu aamiin idhaahna waxay dadku odhanayaan waladaaliinta intaanu dhammaynba idaa qaala alimaamu waladaalliin markuu idhaahdo faquulu fad waad tartiib maca tacqiib markaa kadib idinku waxaad tidhaahdaan aamiin dhaha marka hala sugo waladaniin markuu dhammeeyo aamiin bilaabo la bilow arrintaasna waa nin aada u muhiima wixiinoo dhan waa wada deg aamiintiiba aamintii ka horeysaa assalaamu calaykum tiina intaanu tii dambe odhanin waynu kacnay marka had iyo jeer masbuuqaa tahay salaada imaamku tiisa uu dhammeeyo adiga wax kuu hadhayin goormaynu kacnaa markaana waxaa la kacaa had iyo jeer marka tii hore unuu yidhaahda tii dambe aanu gaadhin maxayna wada qadimay marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada wakhtigeeda lagu beego intaasuu inoogu joogi doonaa dariskan wahada ma aqulu waastaqfir اllah wallah subxaana